alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi wman waalaa allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab اlmufrad liabi cabdillaahi moxamed bn ismaaciil albukhaariyu raximah اllahu tacaala waana dersigeennii shan iyo tobnaad wuxuuna ka bilaabanayaa baabu maa yajibu min cawni اlmalhuuf qaala almusanifu raximah اllahu tacaala baabu maa yajibu wuxuu baab yahay wixii waajibayey ee min cawni اlmalhuufi ruuxii dhibaataysnaa in loo kaalmeeyo ah qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana alwsiyu cabdilcasiis ibnu cabdillaahi ibnu aws alawsi baa loo soo gaabiya qaala wuxuu yidhi xadaanaa cabdiraxmaan ibni abi sinaad waa saduuqun lahu awhaam can abiihi abu sinaad cabdullaahi bnu dakwaan alqurashi can curwata bni subayrin can abilmuraawix abilmuraawix adraka اnabiya sala اllahu alayh wasalam walam yarah can abi darin abi dar waxaa laga wariyey su'ila nabiyu sala allahu caleyh wasalam nebiga waxaa la weydiiyey ayu lacmaali afdal ayu lacmaali khayr acmaasha ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado midkeebaa ugu khayr badan qaala wuxuu yidhi iimaanun rumayn la rumeeyo bilaahi alle subxaana wa la rumeeyo oo ah aasaaskii acmaashu ay ka guntamaysay iyo wajihaadun jihaad fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa loo halgamo qaala wuxuu yidhi fa ayu riqaabi qooraha midoodee baa afdal ugu fadli badan addoommada la xoraynayo qaala wuxuu yidhi aqlaaha midda ugu qaalisan samanan ay min jihati samani dhanka lacagta wa anfasuhaa midda ugu qiimo badan ee loogu jecel yahay cinda ahliha ehelkeeda agteeda loogu jecel yahay qaala wuxuu yidhi afara'ayta bal ka waran in lam astadic haddaanan awoodin bacda alcamali camalka barhkii haddaan kari waayo iiga waran qaala wuxuu yidhi tuciinu waxaad u kaalmaynaysaa daa'ican mid lunsan baad u kaalmaynaysaa ama daa'ican daa dayaacin wa khusrin mid yacni khasaaro u saaxiib oo dhibaataysan baad u kaalmaynaysaa ama daa'ican man dalla yacni cani dariiqi jidkii mid ka ee habowsan baad u kaalmaynaysaa aw tasnaca ama waxaad u samaynaysaa ficilkii iyo falkii uu samaynayey la akhraqa yacni midka wax samaynaya ee markaa laysa bisaanic aan saanic ahayn qaala wuxuu yidhi afara'ayta bal iiga warran in dacuftu haddaan ka taag darreeyo arrinka aan samayn waayo qaala wuxuu yidhi tadacu nnaasa dadka ayaad kala tegaysaa min ashari sharka fa innahaa sadaqatun sadaqo weeye tasaddaquha aad ku sadaqdaysatay calaa nafsika nafsadaada aad ku sadaqadaysato acmaashaa kale oo dhan haddaad samayn kari weydo sharkaaga ummadda ka kaafi maxaa yeelay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslimku waa ruuxa ay muslimiintu ka gashay carabkiisa iyo afkiisaba laga nabad galay xadiiska tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya kun sagaal boqoliyo toddobaatan walimaamu axmed fii musnadihi mujalladka saddexaad saddex boqol afartan iyo afar saxiixu sunani tirmidi buu sheekhu ku saxiixiya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana xafsun ibnu cumar ibni qiyaas qaala xadaana shucbata ibn xajaaj alcataki abulbistaan qaala ahbaranii saciid abi burdata qaala wuxuu yidhi abi abu burda waxaan ka maqlay yuxadisu isagoo ka warinaya yacni can jaddii awowgay isagoo ka warinaya awowgiina yani waa abu muusa alashcari qaala wuxuu yidhi calaa kulli muslimin ruux kasta oo muslima dushiisa waxaa lagu leeyahay sadaqatun sadaqa ayaa lagu leeyahay sadaqa ku waajibtay qaala wuxuu yidhi afara'ayta bal iiga warran nebi maxamedow in lam yajid haddaanu helin wuxuu sadaqadaysto oo sadaqo ula baxo haddaanu helin muxuu samaynaya qaal wuxuu idhi falyacmal ha shaqeeyo ha shaqaysto gacantiisa ha ku shaqaysto falyanfac binafsihi nafsadiisa ha anfaco walyatasadaq ha sadaqdaysto wixii uu gacmihiisa ku shaqaysta hadduu intuu soo xaabo guro uu shaqaysto kadibna yacni waxa uu soo shaqaystay uu sadaqo u bixiyo yacni ilaahay subxaana wa agtiisa ajar buu kaga helay qaale wuxuu yidhi afara'ayta bal iiga warran in lam yastadi haddaanu awoodin oo amase lam yafcal ama aanu samayn haddaanu awoodin ama isagoo awoodi karaba uu ka caajiso aanu samaynin muxuu samaynaya qaala wuxuu yidhi liyucin haw kaalmeeyo dal xaajati xaajada iyo baahida midka u saaxiibka ah ee almalhuufi loo dhibgeliyey ee dhiban ruuxa dhiban ha kaalmeeyo oo gacantiisa haw fidiyo qaal wuxuu yidhi afara'ayta bal iiga warran rasuulka ilaahay ow in lam yastadic haddaanu awoodin ow lam yafcal ama aanu samayn wuu kari karaa laakiin wuu ka caajisay qaal wuxuu yidhi hadduu intaasoo dhan awoodi waayo falya'mul bilmacruufi dadka samaha ha faro qaal wuxuu yidhi afara'ayta bal iiga warran in lam yastadic haddaanu awoodin ow lam yafcal ama aanu sidaas samayn qaal wuxuu yidhi yumsiku cani shari sharka ayuu ka joogsanayaa fa innahaa lahu sadaqa sharka inuu ka joogsado ummadda sharkiisa uu ka ilaaliyo ayaa sadaqo ah buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiisku wuu inoo soo hormaray taqadama min xadiidi abi muusa alashcari ayib waxaa nebigeenna ka sugan salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu yidhi afdalu alacmaali an tudkhila calaa akhiika almu'mini suruura acmaasha ilaahay loogu dhowaado waxa ugu qiimo badan oo ugu khayr badan walaalkaa inaad yacni ka farxiso aw taqdiya canhu daynan ama dayn lagu leeyahay marka aad ka guddo aw tudcimuhu khubsan ama maalinka yani qado aad u qaaddo oo gaajo aad yani markaa kaga dukarto afdalu اlmu'miniina islaama man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih waafdalu اlmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqa waafdalu اlmuhaajiri man hajara ma naha allaahu canhu ayaa nebiga ka sugan salawatu اllahi wasalaamu calayh qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu man daca allaha an yuxsina khuluqahu wuxuu baab yahay ruuxii ku ducaystay ee ilaahay subxaana wa tacaala ka baryey dabeecaddiisa iyo akhlaaqdiisa inuu alla u hagaajiyo subxaana wa tacaala qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed ibnu salaam albikindi qaala ahbaranaa marwan ibnu mucaawiyata alfazari can cabdiraxmaan ibni siyaad ibni ancum alifriiqi waa daciif ninkani ayb can cabdiraxmaan bni raafic atanuuqi isaguna waa daciif can cabdilaahi bni camrin ana rasuula lahi sal allau alih wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yukiru mid badiya an yadcuwa inuu ku ducaysto allaahuma innii as'aluka sixa ilaahay ou caafimaad baan ku weydiisanayaa waalcifata dhowrsooni baan ku weydiisanayaa waalaamaanata ammaanaan ku weydiisanayaa mid ammaanada xifdiya inaad iga dhigto wa xusna alkhuluqi dabeeco iyo akhlaaq wanaagsan baan ku weydiisanayaa inaad iwaafajiso iyo waridaa bilqadari qadarta ilaahay inaan raalli ku noqdo wixii aad ii qadartay ee lowxulmaxfuudka iigu jaangeyso xadiisku waa daciifo yani qurdubi baa fii tafsiirihi ku warinaya mujaladka labiyo tobnaad boqol iyo afar dacafahu lalbaaniyu fii daciifi aladabi almufrad saddex boqol iyo toddoba cilada lagu daciifinayaana waxa weeye waa cabdiraxmaan ibnu siyaad ibnu ancum alifriiqi yani ninkaasaa ku jira laakiin nebiga way ka sugan tahay ducooyinkani iyadoo mid walba si gaara ilaahay subxaana wa tacaala uu weydiistay allahuma innii as'aluka ilaah waxaan ku weydiisanayaa yani sixaan ku weydiisanayaa dhowrsooni baan ku weydiisanaya allahuma innii as'aluka alhudaa waaltuqaa waalcafaafa waalqina waxaa ka sugan xusnu lkhuluq inuu ku ducaystayo fii saxiixi muslim min xadiisi caliy bni abi aalib ducaau listiftaax markuu ka warramayey allaahuma axsin khuluqii ilaahayow yacnii allahuma hdiin igu hanuuni biaxsani alakhlaaqi wasrifnii sayi'aha akhlaaqda middeeda xunna iga leex iyo waridaa bilqadari qadarka inaan raalli ku noqdo qadarka ilaahay subxaana wa tacaala inaad raalli ku noqoto ilaahay wuxuu kuu qadaray yacnii qadarka khayrkiisa iyo sharkiisaba inaad rumaysana arkaanuliimaanka iyo lixda iimaankay ka mid tahay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdusalaam ibnu mudahir waa saduuq qaala xadaanaa jacfar ibnu sulaymaan addubaci can abi cumraan aljawni can yasiid ibni baabanuus ninkan yasiid ibnu baabanuus yani waa mukhtalafun fiih culimada qaarkeed waa majhuul bay ibnu cadiy baa wuxuu leeyahay sida shaarixu ka soo hararayo axaadiiuhu mashaahiir daaraaqudn wuxuu yidhaha laa ba'sa bihi qaale wuxuu yidhi dakhalnaa calaa caaishata caaisha ayaannu u galnay sawji nebiy sala allah alayh wasalam faqulnaa waxaanu ku nidhi yaa umma almu'miniin maa kaana khuluqi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam hooyadii mu'miniintahay maxay ahayd bal nooga waran dabeecadii iyo akhlaaqdii nebi moxamed sala allah calayh wasalam qaalad waxay tidhi khuluqda iyo dabeecadda nebi maxamed soomu doonaysaan kaana khuluquhu alqur'aan dabeecadiisu waxay ahayd qur-aanka maxaa yeelay qur-aanku nebi maxamed ka dhimbiil qaadanayo wixii wanaagaya same ee qur-aanku farana wuu la imaanayey wixii qur-aanku uu ka reebana wuu ka tegayey taqra'uuna yacni ma akhridaan bay tidhi suurata almuminiin suurat almu'miniin soo ma qaalad waxay tidhi iqra akhri qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum can illaqwi mucriduun waladiina hum lisakaati faaciluun qaala yasiid wuxuu yihi faqara'tu waan akhriyey qad aflaxa almu'minuun baan akhriyey ilaa laga gaaro yani qowlihi tacaala alla subxaana wa tacaala waladiina hum lifuruujihim xaafiduun qaalad waxay tihi kaana khuluqi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam yani akhlaaqdii nebigu saasay riwaayo kale oo nasaa-i iyo keyrka ay warinayaan fii sunani اlkubraa haakada kaana khuluqu rasuuli اllaahi sala اllah alayh wasalam akhlaaqdii nebi moxamed sidaasay ahayd xadiiskan xaakim baa fi lmustadrak ku warinaya mujaladka koowaad boqol iyo toban ayuu ku warinayaa wuxuuna yidhi yani markaa waa saxiix walam yukhrijaah wasaxaxahu alimaamu dahabi raximah اllahu tacaala sheekh naasir wuxuu ku daciifiyey adab lmufradka cilada uu ku daciifinayana waxa weeye waa yasiid ibni baabanuus ninkaasna waa nin xadiiskiisa la taxsiinin karo xadiiskuna asal ahaan shaahid buu leeyahay fii saxiixi muslim ku sugan caaisha la weydiiyey min dariiqi sacd ibnu hishaam can caaisha ma kaana khuluqi rasuuli illaahi sal allah aleyh wasalam kaana khuluquhu alqur'aan dabeecadda nebi moxamed iyo akhlaaqdiisu maxay ahayd waxay ahayd qur-aanka ayay waafaqsanayd yani wixii ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay ee wanaagiya sama'a nebigu isagaa ummada uga horraynayay wixii ilaahay qur-aanka ummadda uu kaga reebayna nebigu isagaa ummada ugu horraynayey inuu ka tago qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun laysa almu'minu biacaani yani calaa wasni facaal biacaani mid durid badan maaha ruuxa mu'minka ah ayb xadaana cabdaraxmaan ibn abi shayba yacni aljasari waa saduuqun ahbaranii ibn abilfudayk waa moxamed ibnu ismaaciil ibn abilfudayk can kasiir ibni saydin yani kasiir ibnu sayd waa xasanu اlxadiis can saalim ibni cabdillaahi ibni cumar qaala wuxuu ihi maa samictu cabdallaahi ibni mascuud cafwan maa samictu maanan maqal cabdallaahi ibni cumar cabdulahi bni cumar oo aabbihiisa laacinan isagoo nacdalaya axadan ruux isagoo nacdalaya qadun weligii laysa insaanan ilaa insaanan hal qof mooyaane laysa insaanan ilaa insaanan hal qof mooyaane isagoo qof nacdalaya ma maqal qaale wuxuu yihi wakaana saalimun wuxuu ahaa yaquulu ku yidhaahda qaala cabdulaahi bni cumar baa wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal alla alay wasalam rasuulka ilah wuxuu yihi laa uma habboona wax xalaal u ah maaha lilmumini ruuxa muminka ilaahay rumaysanaya iimaankiisu uu dhammaystiran yahay an yakuuna lacaanan ruux nacdal badan oo dadka nacdasha ku tuura yacnii qofka muminka ah uma habboona inuu ahaado xadiiska imaamu tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya laba kun iyo shaniyo toban raqamka xaakimna fi lmustadrak mujaladka afraad raqamka saddexiyo tobnaad xasanahu اlalbaniyu raximah اllahu tacaala fii صaxiixa laba kun lix boqol iyo soddon iyo lix cabdullahi bni cumar marka ma ahayn isagoo ka dhimbiil qaadanaya yacni ruux muslima qof nacdala ma ahayn maxaa yeelay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi laa yenbaqii lilmu'mini an yakuuna lacaanan ayb wuxuuna ahaa asxaabada marka loo eego ruuxa nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xagga iqtidaaga iyo kudayashada oo ku dayanayo ruuxa yani markaa ugu dhow ah xadaana maxamed marka baa in nin addoonyahay intuu dhibay baa kelmaddu ka fakata markaasuu wuxuu yidhi waxaan maqlay nebi maxamed oo sidaas maanta ka horowna yani qof haddii ilaahay kuu ron yahay ma nacdalin buu yidhi ayib qofku waa bini aadano wuxuunbaa ka dhacaya laakiin maxaa loo baahan yahay kullu bani aadam khaaa wa khayru اlkhadaa'ina atawaabuun inaad markiiba ilaahay u noqoto waad cadhoon mid baan hadal aan munaasib ahayn oo laa'iq ahayn aad ku odhan isla markiiba inaad ilahay u noqotaa la doonaya qala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibnu salaam albikindi qala xadaana alfazaariyu marwan ibnu mucaawiyata alfazaari can fadl ibni mubashir alansaari yani waa nin daciifa ninkani can jaabir bni cabdilaahi qaale wuxuu yihi qaala rasuulu lah sal alla aleh wasalam rasuulka ilaah wuxuu yihi ina allaha alle subxaana wa tacaala laa yuxibu ma jecla alfaaxisha midka afka xun almutafaxisha ee xumaanta iska doondoona ruuxna waa ruux xumaantu ay dabeeco u tahay midna dabeecadii wuxuu ku darsaday inuu isagu iska doondoono hadallada yacni ka ugu xun buu raadinayaa marka noocaasoo kale maaha in allaha alle subxaanahu watacaala laa yuxibu ma jecla alfaaxisha midka afka xun almutafaxisha ee xumaanta iska doondoona wala sayaaxa midka ka qaylqayliya fil aswaaqi suuqyada ka qaylqayliyana yacni ilaahay subxaana wa tacaala ma jeclaa xadiidka dacfi baa ku jiro cilada lagu daciifinaya waxa weeye alfadli ibnu mubashir alansaari ninkaasaa lagu daciifinaya dayb ibnu cadiyi fi lkaamil mujaladka lixaad toddobiyo toban adabulmufradkana saddex boqol iyo toban buu ku daciifiyey qaala alimaamu raximah اllahu tacaala wa can cabdilwahaab cabdilwahaab ibni cabdilmajiid alsaqafi yacnii wuxuu dhacayaa dabaqa ahaan waa shaykhu shaykh bukhaari mashaa'ikhdiisa kama mid aha marka wuxuu soo gaabsaday sanadkii horeoo moxamed ibnu salaam albikindi can cabdilwahaabi bni cabdilmajiid aلhaqafi can ayuub bni abi tamiimata asakhtiyaani can cabdilaahi bni abi mulaykata can caaisha ana yahuuda yahuud baa atow nabiya sal alla alayh wasalam yahuud baa nebiga u yimi faqaaluu waxay yidhahdeen assaamu calaykum geeriyo dushiinna ha ahaato ayib maxaa laga rabay assalaamu calaykum baa laga rabay markaasa yidhaha assaamu calaykum cibaarada afka waa ugu egtahay laakiin dhawaaqa nin u fiirsada uunbaa fahmaya nebiga inay u hoosgeliyaan bay doonay ayib caaishaa fahamtay marka faqaalat caaishatu waxay tihi wacalaykum dushiinna geeriye ha ahaato walacanakum allaahu ilaahayna haydinna cadalo naxariistiisa haydinka dheereeyo yacnii waqadiba allaahu ilaahayna haydin cadhoodo calaykum dushiinna saddex eray bay qaala wuxuu idhi mahlan yaa caaisha caaishay tartiibso okaadi bal sug ayuu ku yidhi calayki laasim birifqi turitaanka laasim waiyaaki iska ilaali yani kala ilaali adiga iyo walcunfa cunfiga kala ilaali adiga iyo qallafsanaanta ruuxu qallafsan oo engegan inaad noqoto iska ilaali uu nebigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh maxaa yeelay fii saxiixi muslim waxaa ku sugan man xurima arifqa faqad xurima alkhayr turitaanka iyo naxariista ruuxii laga qadiyo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka xarimo khayr oo dhan waa laga qadiyey nebigu wuxuu ku yidhi yani calaykii laasim birifqi turitaanka laasim wa iyaaki walcunfa cunfiga iyo qallafsanaanta iyo kakanaanta iyo adaygana iska ilaali iyo walfuxsha afxumada iska ilaali cala qofka qiimaha badan waxaa la rabaa yacnii shay aan qiimo badnayn inaanu ka soo fulin waxa ka soo fulaya inay noqoto wax khayra hadal wanaagsan yacni bay baa la rabaa maxaa yeelay waa sawjadii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayadoo laga gardaran yaho yahuudi nebi moxamed ay dulmiday haddana nebigu dulmigii wuxuu kaga jawaabay wuu soo kooba wacalaykum waxaa tiriba lagu yiri ya intaad i tiraahdeen idinkana intaa in leego ayb iyo wlfuxsha afxumada iska ilaali buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaalad waxay tidhi awalam tasmac maa qaaluu oo miyaadan maqlin waxay yidhaahdeen nabi maxamedow warkooda maad maqlayn miyaa qaale wuxuu yidhi awalam tasmaci adugu miyaadan maqal maa qultu waxaan idhi maad maqlayn miya waxaan idhi maad maqlayn radadtu waan ku radiyo waan ku celiyo ku naqay calayhim dushooda fayustajaabu waa la ii ajiibayaa lii aniga fiihim dhexdooda anugu habaarka aan habaaro waa la ii ajiibi iyaga maxaa yeelay anugu madluum baan ahay iyaguna maxay yihiin daalimiin waaye sidoo kale nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ducada iyo baryada ilaahay uu ka baryo waa la ajiibi sooma waa la ajiibi walaa yustajaabu loo ajiibi maayo lahum iyaga fiya fii shanii wa fii xaalihi xaalkayga habaarka aniga ay habaareen ayaga loo ajiibi maayo ayb xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya lix kun iyo soddon ayuu ku warinayaa qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana axmed nin iqa ah qaala xadaana abubakr ibnu cayaash yani iqatun eh, ilaa anahu saaa xifdu can xasan bni camr can moxamed bn cabdiraxmaan bni yasiid can abiihi cabdiraxmaan bni yasiid can cabdillaahi bni mascuudin can اnabiy sal اllah alيh wasalam qaala wuxuu yihi laysa almu'minu biاطacaani wala اlacaani wala اlfaaxishi wala اlbadii laysa almu'minu ruuxa mu'minkaahi maaha waa ruuxa mu'minkae iimaankiisu uu dhammaystiran yahay bidacaani mid wax dura maaha walalcaani mid wax lacnado nacdashiisu ay badan tahayna maaha walalfaaxisha mid afxun maaha walalbadii'a mid carab dheerna maaha buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii markaad ku soo socoto muslimiintu ay yidhaahdaan war midkan war dhaafi yacni fa ushiira bilasaabici falaa tacuduu ha tirsanina qofkaas qof bulshada muslimiintu markuu soo socdo ay faraha ku fiiqdo oo akhlaaq xumadiisa iyo dabeeco xumadiisa iyo sharkiisa looga baqayo kaa ha tirsanina buu nebigu yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu doono ha ahaado ayib wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidoo kale qof carab dheer maaha qofka muslimka ah. wuxuu ilaalinayaa carabkiisa waxa ka soo baxaya hadalka intaanu ku hadlinbuu wuxuu miisaamayaa shar iyo khayr hadalkan maxaa ka dhalanaya maa yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibu catiid baa la leeya subxana wa tacaala imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya mujaladka labaad laba boqol sideetan iyo sagaal bayhaqi fii sunan mujaladka tobnaad laba boqol afartan iyo lix ayuu ku warinaya tirmidi fii jaamicihi saxaxu albaaniyi fii saxiixa saddex kun boqol sagaashan iyo toddoba raqam qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana khalid ibnu makhlad alqadawaani wa saduuqun qaala xadaana sulaymaan bnu bilaal alwaashixi can cubaydillaahi bni salmaan cubaydillaahi bni salmaan abu cabdillaahi alaqar aljuhani waa iqa can abiihi aabihiina waa salmaan aljuhani abu cabdillaahi alaqar almadani can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu calayhi wasalam qaal abu hurayra wuxuu nebiga ka warinaya inuu nebigu yidhi laa yenbaqii uma haboono buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh lidilwajhayni laba wajiile an yakuuna inuu ahaado amiinan ruux aamin ah. laba wajiile aamin ma noqdo ayuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa yenbaqii uma haboono lidilwajhayni laba wajiile an yakuuna inuu ahaado amiinan aamin inuu ahaado uma haboono laba wajiile maxaa la yidhahda marka nebigaa fasiraya xadiiska bukhaari fii saxiixii saddex kun afar boqol soddon iyo sagaal imaam muslimna fii saxiixii laba kun shan boqol iyo labaatan min xadiisi abi hurayra wuxuu leeyahay min shari innaasi dulwajhayn dadka khalqiga ilaahay waxaa ugu shar badan laba wajiile laba wajiile muxuu yahay alladii ya'tii haaulaa'i biwajhin wa haaulaa'i biwajhin kuwaas weji buu ula tegayaa kuwaasna weji buu ula tegayaa yacnii laba qoloo aan is arki karin oo laga yaabo inay mabaadi diineed ay ku colloobeen ama mabaadi adduunyo ay ku colloobeen ama kuraasi isku haystoo aanba is arki karin buu qolo walba la shaaxa ha kuwan markuu tago war buu u geyn kuwan markuu tagana war buu u geyn dabciga binaadir labadoodaba ku afkaar noqoto ma dhici karta ma dhici karto saa darteed baa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay min shari nnaasi dulwajhayn dadka waxaa ugu shar badan laba wajiile alladii ya'tii haaulaa'i biwajhin wa haaulaa'i biwajhin waxaa ka sugan nebigeenna salawatu ullahi wasalaamu calayhi saxiixada sida sheekh naasir uu ku warinayo raqamka siddeed boqol inuu nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh man kaana lahu wajhaani fi dunya ruuxa laba wajiilaha adduunyada dhexdeeda laba wajiilaha ah kaana lahu yowma alqiyaamati lisaanaani min naar maalinka qiyaame wuxuu imanayaa laba carab oo naara isagoo leh waa abaalkiisii soo maha laba weji baad lahayd adduunka markaad joogtay haya laba carab oo naarana hoobaa la leeyahay ayb ajiiba niman maanta dadka khalqiga in been loo sheego oo warka loo kala qaado oo qabaa'ilka laysku diro waxaaba loo yaqaanaa siyaasad iyo fiicnaan iyo fariidnimo ayaa loo yaqaanaa ninka yacni ummadda qolo walba warka u geyn kara oo qolo walba geesteeda u jeedin kara waa nin siyaasiya ah oo muxanik ah oo baashaan siyaasadda aada ugu tafanunay wahay laakiin waa laba wajiile waxba yani wejiga ayaan loo qorxin dabaraani baa filkabiir ku warinaya mujalladka sagaalaad boqol iyo toddoba ayuu ku warinaya xadiiskuna waa xadiis saxiixa yani saddex kun boqol sagaashan iyo toddoba raqamka xadaثna cmr bn marsuuq qaala ahbarana shucbaة bn xajaaj alcataki can abi isxaaq الsabiici can abi اlaxwas salaami bni sulaymin can cabdillaahi bni mascuud qaala wuxuu idhi alamu akhlaaqi اlmu'min alamu bimacnaa aqbaxu alamu min allumi baa laga keena min allumi yanii aqbaxu wa ashnac akhlaaqda mu'minka waxaa ugu xun oo ugu fool xun alfuxshu afxumada wax ruuxu mu'mini ka dabeeco yeesho waxaa ugu xun afxuma walidaalika soomaalidu way yaqaaniin murtidooda waxaa ka mid ah waxay yidhaahdaan afxumo colaadna wax kaagama tarto he nabadna waa kaa kaxaysa alamu akhlaaqi lmu'min akhlaaqda mu'minka yacnii waxa ugu fool xun yacni alfuxshu afxumadaa ugu fool xun ayuu leeyahy cabdullahi bn mascuud ayb xadiisku waa saxiix waa mowquuf waana alimaam ilmisri fii tahdiib ilkamaal mujalladka sagaaliyo tobnaad laba boqol konton iyo labo ayuu ku warinayaa sheekh naasirna adab almufradka saddex boqol iyo afariyo toban raqamka abuu ku saxiixiya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed ibnu cabdilcasiis qaala xadaana marwan ibnu mucaawiyat alfazari qaala xadaanii muxamed ibnu cubayd alkindi alkuufi yani muxamed ibnu cubayd alkindi alkuufi waa maqbuul buu ibnu xaafid ku yidhaahdaa ibnu xibbaanna wuu towsiiqiyey dayib yani maqbuul waxaa loo jeedaa bimacnaa daciif maa lam yutaabac can abiihi abiihi waxa weye waa cubayd alkindi abu jaabir alkuufi waa siqa qaal wuxuu yidhi samictu caliy bna abi aalibin baan maqlay yaquulu isagoo leh yacni wuxuu yidhi lucina waa la nacdalay allaa cinuuna kuwa wax nacdalee dadka nacdala qaala marwan wuxuu yidhi alladiina kuwa weeye yalcanuuna annaasa dadka nacdalaya naxariista ilaahay ka dheeraynaya macnaha lacnadan ay tuurayaan iyagaa mutaysanayo haddaan qofkan ay nacdaleen aanu qof mustaxiq oo mutaystay aanu ahayn ayagay lacnadaasi dusha kaga noqonaysaa xadiiskuna waa daciifo yacnii waxaa ku jira maxamed ibnu cubayd oo majhuula ayaa ku jira baabu lacaani wuxuu baabu yahay yacnii ruuxii lacnada badnaa iyo warkiisa yani xukunkiisu wuxuu noqonaya qaala xadaana saciid bn abi maryam qaala ahbarana maxamed ibnu jacfar qaala ahbaranii sayd ibnu aslam can umi darda waxaa laga wariyay can abi darda qaala wuxuu yihi qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi ina allaacinayni yani ina Ah, ina alacaaniina kuwa lacnada badani laa yakuunuuna ahaan maayaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaame shuhadaaa kuwa markhaati kaca walaa shufacaa'a kuwa ergeeyo ergadooda la aqbalana labadaa midna noqon maayaan ummadda nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qiyaamada marka la yimaado ummadahay ku markhaati kacaysa waata ilaah yidhi subxaana wa wasada litakunuu shuhadaaa cala annaas wayakuuna arasuulu calaykum shahiida marka qiyaamada la yimaado oo ilaahay subxaana wa tacaala maxkamadiisa caadilkee garsooraha uu ka yahay khalqigu uu yimaado ambiyadii iyo dadkoodii baa la waraysanaya falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin kuwa ummadihii loo dirayna waxaa la leeyahay waxyigii ma laydin soo gaadhsiiyey nabiyadiina ummadii farriinta laydinku dhiibay ma gaadhsiiseen baa la odhanaya markaasay dafirayaan waxay odhanayaan maa jaa'ana min bashiirin walaa nadiir markaasaa ummadda nebi maxamed ay ku markhaati kacaysa idinkumaba aydan joogin xaggee ogaateen nebiga iyagaa noo sheegay qur-aankaana loogu sheegay inay xaq tahayna waa na ogaan wuxuu nebigu marka leeyahay ina allacaaniina yacnii kuwa lacnada badan buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa yakuunuuna ma ahaanayaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaame shuhadaa'a kuwa ergeeya ma ahaanayaan walaa shufacaa'a yacnii shuhadaa'a markhaatiyaal ma noqonayaan walaa shufacaa'a yacnii kuwa markhaati kaca ah. walaa shufacaa'a kuwa ergeeyana ma noqonayaan shamaa'il almuxamadiya waalkhasaa'il almustafawiya inu xadiiskan ku soo marnayo umu dardaa markay xadiiskan ay sheegaysay sabab buu ku yimi sida fii saxiixi muslim ku sugan sababtu maxay ahayd sababtu waxay ahayd haaruuna rashiid oo nacdalaya adoon uu leeyahay nacdalaya intuu u yeedhay ay maqli weyday buu yacni umu dardaa ay maqashay markaase waxay tidhi ma lacnad baad ku tuurtay waxaan ka maqlay abu abudardaa isagoo nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ka warinaya ina allaaciniina la yakuunuuna yowma alqiyaamati shuhadaa walaa shufacaa imaamu muslim baa kitaabu lbiri ku warinaya raqamka siddeetan iyo afar qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdاlcasiis ibn cabdillaah alwsi yani aluweysi qaala xadaanaa sulaymaan ibnu bilaal ataymi can calaa calaa ibni cabdiraxmaan can abiihi cabdiraxmaan mowla اlxuraq can abi hurayrata qaala wuxuu yihi qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yenbaqii uma habboona lisidiiqi yacnii sidiiqa iyo midka runlowga uma habboona an yakuuna inuu ahaado lacaanan mid wax nacdala oo nacdal badan inuu ahaado uma habboona macnaha waxaan iswaafaqayn inuu ruuxu derajada qiimiga badan ee sidiiqa uu mutaysto oo noqdo iyo in carabkiisii laga nabadgeli waayo laga badbaadi waayo labadaas isma isma waafaqaya ya lacnadi kugu dhacday waay lacnadu y iyo waxaan soomaalidu aabbaha nacala yaal iyo waxaa hebel nacalad dushaada ahaata iyo waxaa carabka ay ka tuuraayaan waay laa ynbaqii ma haboona buu nebigu yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh lisidiiq haweenaydu xataa markay wax kala weydo ilmaheeda iyo caruurteeda nacdanaysa ma ujeeda marka ruuxa muslimkaah waa inaanu carabkiisa waxyaabaha uga caado dhigin xataa dhaqamadaas hadduu caado u lahaa yacni waxa weeye aadaabta iyo akhlaaqda islaamka waxay keenaysaa wixii dhaqame islaamka khilaafsanaa inuu bannaanka iska dhigo an yakuuna inuu ahaado lacaanan mid lacnad badan lacnadana macnaheedu waxa weeye waa adardu min raxmat illaah waa ruuxa in lagu habaaro ilaahay naxariistiisa inuu qofkaa uu ka dheereeyo xadiiska imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinay kitaabu lbiri afartan iyo shanaad xaakimna shan ilaa boqol labaatan iyo lix ayuu ku warinay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu yuusuf alfiryaabi qaala xadaana سفيان athawri can ilacmash sulaymaan bn mihraan alacmash can abi dibyaan can xudayfa yanii abi dibyaanna yani marar badan waa inoo soo hormaray can xudayfa ibn lyamaan xudayfa ibn lyamaan waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi maa talaacana qowmun qoom isma nacdalaan qadun weligeed ilaa xaqa waxaa ku waajibaya calayhim dushooda allacnatu lacnadaa ku waajibaysa majlis haddii iyo meel gola ah laysku nacdalo ama qoob nacdal ay isku tuuraan dushooda nacdashii baa ku soo dhidigaysa oo laasim ku noqonaysau leeyahay laakiin kitaabulkabaa'ir baynu masalada ku soo faahfaahinayoo arday waxaa ugu daran baa waxaa waa soo marra ya ustaadna waxaa iyo sheekhna waxaa ugu daran ma maase ya'ti waxaa imaanaya la rabo inuu qaacideeye qalbiga uu ku hayo haddii ilaahay kuu runya saa darteed kitaabulkabaa'ir baynu ku soo marnay lacanadda marka uu ruuxu uu tuuro sida nebigeenna salawatullahi ullahi wasalaamu caleyh ka sugan xadiiska abu daa'uud iyo keyrka ay warinayaan waxaa loo qaadayaa xagga samada macdashii loo qaadayaa kadibna albaabadii samadoo dhan baa laga xirayaa kadibna way soo noqonaysaa iyadoo aan haysan waddo ay qaado kadibna waxay aadaysaa qofkii lacnadda lagu tuuray hadduu ehel u yahay haddaanu ehel u ahayna maxayayay ku soo noqonaysaa kii lacnadda tuuray bay ku soo noqonaysaa maa talaacana isma nacdalaan buu yidhi qowmun qoomqadun weligii yacnii ilaa xaqa yacnii wajaba calayhim waxaa dushooda ku waajibaya allacnatu lacnadii baa ku waajibaysaa saxaxu alalbaaniyu raximah اllahu tacaala fi اladabi اlmufrad raqamka saddex boqol iyo sideed iyo toban qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu man lacana cabdahu faactaqah wuxuu baabu yahay ruuxii addoonkiisa nacdalay kadibna xoreeyey oo xorayntaasi markaa kafaara guud ay u noqoto xadaana axmed ibnu yacquub qaala xadaana yaziid ibnu miqdaam ibn abi shurayxin yaziid ibni miqdaam ibni shurayxin waa siqa can abiihi yacni aabbihiina waa miqdaam ibnu shurayx miqdaam ibnu shurayx isaguna waa siqa can jaddihi waa shurayx ibnu hani shurayx ibnu hani qaala wuxuu yidhi akhbaratnii caaishatu caaisha ayaa ii warantay anna abaa bakrin abaa bakar lacana inuu lacnaday bacda raqiiqihi addoommadiisa barhkooda abubakar inuu nacdalay bay ii sheegtay faqaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigaa goobjoogahayo wuxuu idhi yaa abaa bakrin abaabakarow abaabakarow allaaciniina waasidiiqiin ma kuwa wax nacdala iyo sidiiqiin baa kulmaya ayib allaacinayni waasidiiquun baa nisqooyinka qaarkood noqonaya ma kuwo wax nacdala iyo sidiiqiin baa kulmaya kalaa warabbi اlkacba maya ma kulmayaan laa yajtamicaani rabbiga kacbada ayaan ku dhaartay rabbiga kacbada iska leh ayaan ku dhaartay maratayni aw alaasan saddex jeer buu yidhi laa warabbi alkacba laa warabbi alkacba fa actaqa abuu bakrin abuu bakar wuxuu xoreeyey yowmaidin maalinka bacda raqiiqihi addoommadiisa barhkood buu xoreeyey uma jaءa الnabiy sal اllau alيh wasalam nebiga ayuu u yimi faqaala wuxuu uhi laa acuudu u noqon maayo carabkayga mar dambe lacnadi ka soo bixi mayso warkaa dib ugu noqon maayo buy saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim waxay dhaqan u lahaayeen waa bini aadanoo waa la gefayaayoo waa la turunturoonayaa oo simbirdhaxa qofka ka dhacaysa laakiin falkii iyo dembigii uu sameeyey kuma adkaysanayn isla markiiba nebi maxamed bay u imaanayeen ilaahina subxaana wa tacaala dhaaf bay weydiisanayeen oo allay u toobadkeenayeen subxaana wa tacaala waana dhaqanka mu'miniinta ilaahay uu ku ammaanay walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun yacnii ma daa'imayaan gefkii ay galeen iyagoo og ma daa'imayaan baa la yidhi subxaana wa tacaala xadiisku marka waa xadiis saxiixa abu daawuud baa fii sunani ku warinaya afar kun sagaal boqol iyo imaam axmed fii musnadihi mujaladka shanaad raqamka shaniyo tobnaad xaakim fi lmustadrak mujaladka koowaad boqoliyo koobiyo toban baabu talaacuni bilacnati illaahi wa biqadab illaahi wa binnaar wuxuu baabiyo in laysku nacdalo laysku habaaro lacnada ilaahay lacnad ilaahay kugu dhacdo wa biqadab illaahi cadho ilaahay kugu dhacdo wa binnaari naar alle ha ku geeyo yacni waxyaabaha in laysku habaaro inaanay bannaanayn qال الإmام رaحimه الlaه taعaلى xadaثna mسلم بن إbrahيm الفrahيdي qال xadaثna هiشhاm بن cabdاللahi الdستiwاي عن qتاadة بن dicاmaة السaduسي عن xasن بن أbي الxasن الbصري عن samura بن jundب qaal wuxuu yihi qaala النبiyu sal الlه عليه waslم nebigu wuxuu yidhi laa تتlaacnu haysku nacdalina bilacnaة الlaahi ilaahay nacdashiisa alle subxaanaه وa taعaalى nacdasha rabi kugu dhacday hays odhanina walaa biqadab illaahi ilaahay subxaana wa tacaala cadhadiisana ha isku habaarina cadho ilaahay kugu dhacday ruuxa ku odhanina walaa binaari naarna ha isku habaarina oo naar alle ha ku geeyo ruuxa ha ku odhanina nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laa tatalaacanuu bilacnati illaah walaa biqadab illaahi walaa binnaar ha isku habaarina cadho ilaahay naarna ha isku habaarina buu leeyahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh maxaa yeeley ruuxu muslima oo naar garanaya macnaheeda iyo ma uu meeshaasi waxa ay tahay qof muslima oo walaalkiisa kuma habaaro xataa hadduu caasi yahay waxaa fiican inaad tidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala ha ku soo hadeeyo ilaahay subxaana wa tacaala towfiiqda ha ku waafajiyo ha ku tuso saxiixada siddeed boqol sagaashan iyo raqamka waxaa baabka lacnada ku saabsan intaynan ka bixin waxaa loo qeybiyaa lacnada si mulaqa oo guud iyo si mucayana mucayanku muxuu noqonayaa inaad tidhaahdo lacnat ullaahi calaa fulaan hebel lacnada ilaahay dushiisa ha ahaato lama ogolo yacni waxay la mid tahay yani haddii ilaahay kuu ron yahay ruuxan mucayanka in lacnad dusha lagaga tuuro lama ogola bay leeyihiin jamaahiiru ahlicilmi dayib laakiin macsiyada iyo ficilka uu sameeyey falkaa dadka sameeyey si guud waa loo nacdali karaa lacnatullaahi cala alkaadibiin waa la odhan karaa ayb waxay kaloo culimmada qaarkeed ay taxqiijinayaan hadduu lacnada mutaystay shuruudii lacnada ka baajinaysayna iyo mawaanicdii lacnada ka baajinaysayna ay meesha ka baxdo ayadana waa la nacdali karaa ayay yidhaahdeen waxayna deliishadeen xadiiskii aynu soo maraynay ee ahaa lacana allaahu man wasana haada ninkii neefka xoolaha a ah wejiga ka calaameeyey sooma garanaysaan nebigu muxuu ku yidhi ilaahay ha nacdalo falkaa ninkii sameeyey waana qof mucayana sooma waa qof mucayana laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay u badan yihiin lacnada mucayanka ah hadaan qofka shuruudiina aanay yani markaa ku dhaboobin mawaanicdiina aanay meesha ka bixin wadadii kufriga iyo gaalnimada ayay marinayaan qaala imaamu raximah llahu tacaala baabu lacni اlkaafir wuxuu baabu yahay gaalka in la nacdalo wixii ku soo arooray xadina cabdulaahi ibnu muxamed nusqooyinka qaarkood baa waxay qoraan ku daraan xadaanaa muxamed marka muxamed waa dadka ka soo naqlinayay unbabaa ku daray marka intaas in cid laga booday ha u qaadanina xadaanaa cabdulaahi ibnu muxamed cabdulahi ibni moxamed almusnadi ama cabdulahi ibni moxamed abubakr ibn abi shayba qaala xadaanaa marwan ibnu mucaawiyata alfazaari xadaanaa yaziid waa yasiid ibni yani iqatun can abi xaasimin abi xaasimna waa salmaan alashjaci abu xaasim waa salamata ibnu dinaar ma can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qiila waxaa loo yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow udcu allaha yacni ilaahay u bari subxaanahu wa tacaala cala almushrikiina gaalada habaar mushrikiinta habaaroo ilaahay u bari qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh innii aniga lam ubcas la iima soo bixin lacaanan mid wax nacdalo oo wax xabaara inaan ahay walaakinnii laakiinse bucistu waxaa la ii soo bixiyey raxmatan naxariis inaan ahay baa la ii soo bixiyey gaalada habaar baa la yidhi nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu wuxuu yidhi inaan wax xabaaro wax nacdalo soo saarine naxariis baa la ii soo bixiyey mabaadida uu nebi maxamed la yimi baa naxariisa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh soo saaritaankiisaa naxariisa fariinta khalqiga loogu soo dhiibay baa naxariisa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ayb markii uu nebigu qunuuday salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ee uxud muslimiinta lagu laayeyna ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala laysa laka min alamri shayun arrinta talada shay kuma lihid baa layidhi hadduu doonana ilaahay uu cadaabi hadduu doonana ilaahay subxaana wa tacaala uu ka toobad aqbali reer dows baa la yidhi habaar nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh reer dows islaamnimadii way diideen way islaami waayeen rasuulka ilah habaar qibladu u jeestay markii la yidhi reer dows waa halaagsameen hadduu nebi maxamed habaaraya ba wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh allaahuma hdi dowsan waatii bihim reer ilaahu ilaahw hanuuniyo allow la kaalayo keen si guud marka gaalada waa loo nacdali karaa ama si mid mucayana yacanii oo gaal ah oo ku hor taagan nacladi kugu dhacday inaad tiraahdo ayada culimmadu yani jamaahiirtoodu way diidayaan masaladaa way diidayaan culimmada qaarkeedna waxay leeyihiin masalada nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isaguu qudwu ahaa khalqiga oo dhan buu risaalada iyo fariinta gaadhsiinayey laakiin salafkii iyo saxaabadii ridwaanullaahi calayhim cumar laga soo bilaabay wakhtigiisii waxaa sugnaatay gaalada si guud in loo habaaro gaalada si guud in loo habaaro ayib axaadiis iyo adilo qaarkoodna marka way deliishadeen buhaari baa fii saxiixii ku warinay imaamu muslim baa warinaya kitaab limaan boqol iyo toddobaatan rufyaankii ama waranwaryadii ruuxii qofka dadka warka u kala qaadayo qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa abu nucmin masqooyinka qaarkood xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa sufyaan الثوري عن منصور بن معتمر عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي عن همام بن الحارث عن انسقاء كنا وحانه مع حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان لشركي سانح حذيفة نلجوغني مجلس كيسي ayaa yarfacu alxadiida warka u kor yeela ilaa cusmaana cusmaan ibnu cafaan buu warka u geeya cusmaan ibnu cafaan oo amiirkii iyo madaxweynihii muslimiinta ah ninka hebel la yidhaahdaa bulshada muslimiinta warka uga qaada oo madaxweynaha warka u geeya ya nabad sugid waa maxaa la odhan jira ba nimankii dadka ku dhex jiray ee warka geen jiray saasoo kale qaala xudayfatu xudayfa wuxuu idhi yacnii samictu nabiya sal alla aleh wasalam nebigan ka maqlay yaquulu isagoo leh laa yadkhulu ljannata qataat yacnii jannada ma galo ruuxa yacnii namaamka ah ee dadka warka u kala qaada laa yadkhulu ljannata jannada ma galo qataatun ay namaamun yacnii ruuxa dadka isku dira warka u kala qaada jannada ma galo nebiga ka maqlay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya mujalladka afraad laba boqol yani boqollaba boqol labaatan iyo toddobo dabaraani fi lkabiir mujalladka afar iyo tobnaad boqol lixdan iyo sideed cabdi ibnu xumayd fi lmuntaqab mujalladka koowaad afar boqol konton iyo toddobo yani waana xadiis saxiixa ah, mishkaat lmasaabiix mujalladka saddexaad afar boqol siddeetan iyo koob bal waxyaabaha cadaabulqabriga lagu mutaysto waxaa ka mid a ah bulshada muslimiintoo warka loo kala qaado ruuxu inuu rufyaan dadka warka u kala qaado u noqdo labadii ninee cadaabulqabriga la cadaabayey waxaynu soo marno kitaabulkabaa'ir ku soo marnay inuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ama axaduhumaa fa kaana laa yastatiru min albowl ka labaadna muxuu ah ama axaduhumaa kana yamshi binnamiima isku dir buu u socon jiray dadku isku diri jirayo rufyaan dadka warka u kala qaadu ahaa qala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana musadad ibnu musrad qaala xadaana bishr ibnu mufadl qaala xadaana cabdullaahi ibnu cuثmaan ibni khusayn can shahri ibni xawshabin waa mukhtalafun fiihi in badanoo culimada ka mida dacfiga ay ku tilmaameen yani qeyb culimada ka midana xadiiskiisa way taxsiinayaan can asmaa binti yasiid ibnu sakan yani shahr ibnu xawshab haweenaydii xoraysay waay qaalad waxay tihi qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi alaa ukhbirukum maydinka warrama bikhiyaarikum kuwiinna idinku ikhyaarsan ee bulshada haldoorkeeda dadka ugu wanaagsana maydinka warrama qaalu waxay yidhahdeen balaa yaa rasuula allah qaal wuxuu yidhi alladiina kuwi weeye idaa ru'uu marka la arko dukira allaah muuqaalkoodu bidhaantoodu markay kaasoo horbaxdo waa dadka ilaahay lagu xusuusto subxaana wa tacaala suluugooda iyo dhaqankooda ayaa ilaahay lagu xusuusta khalqigu waa laba qof qofna markuu muuqaalkiisa uu kugu soo baxo ayaa bulshadu waxay odhanaysaa waa hebel war hebel naga daa war ha nagula hadla war hana dhaafay noo sug baa qofna waxaa laga yaabaa suluugiisa iyo dhaqankiisa in ilaahay lagu xusuusto subxaana wa tacaala marka kuwa idinku ikhyaarsani waa kuwa ilaahay lagu xusuusanayo afalaa ukhbirukum maydinka warramaa buu nebigu yidhi bishiraarikum kuwa idinku shar badanna maydinka warramaa qaaluu bala nacam rasuulka ilaahu nooga warra qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi almashaa'uuna binnamiima waa kuwa isku dirka u soconaya bulshada muslimiintay kala geynayaan warbay u kala geynayaan ummadday isku dirayaan laba qofoo isku fiican bay arkayaan waa kala dhufanayaan ayb ninbaa kibmeli iyo shirkad u shaqeeya kaalin fiican buu kaga jiraa waxaa laga yaabaa maamulka iyo inay isku fiican yihiin kuwo kalaa dhexda yani waru kala qaadi waa la kala dhufan qoys baa meel deganoo ninkii xaaskiisii waa isku fiican yihiin kuwo kalaa war u geenin haweenadiiyo ninkii waa la kala dhufanaya almashaa'uuna binnamiimati isku dirka kuwa u soconaya almufsiduuna kuwa fasahaadinaya weeye bayna alaxibati kuwii isjeclaa dhexdooda kuwa fasahaadinaya weeye buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh albaaquuna kuwa dalbaya weeye alburaa'u ruuxii barida ahaayee ceebka saliimka aha ayay waxay u dalbayaan alcanata yacni almashaqa dhibbay u dalbayaan yacni markaa canadku waxa weeye alfasaadu waalismu waalhalaak waalmashaqa ceeb u raadinayaan qofkii ceebta barida ka ahaa ayay bini aadamka galdalolo iyo in lagama waaye waxyaabo ceebay u raadinayaan albaaquuna albura'a alcanat buu nebigu leeyahay salawatu ullahi wasalaamu calayh qofka muslimkaahi marka inuu ilaaliyo carabkiisa iyo muxuu ahaa afkiisa iyo adinkiisaba uu ilaaliyo bulshada muslimiintuna ay ka nabadgashaa loo baahan yahay ayb haddaadse noqoto qofuun war qaada xaalkaagu ma sahlananayo abu yacla baa fii musnadihi ku warinay mujalladka koowaad afar boqol iyo labaatan walimaam almisri fii tahdiibi alkamaal mujalladka lixaad afartan iyo kow xasanahu alalbaniyu raximah اllahu tacala fi aladabi almufrad yacni saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal raqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu man samica bifaaxishatin faafshaaha wuxuu baabu yahay ruuxii faaxisho maqlay oo faafiyey xaalkiisa iyo xukunkiisu muxuu noqonaa xadaanaa moxamed ibn musanى abu muusa albasri shaykhu اljamaca qaala xadaanaa wahb ibnu jariir qaala xadaanaa abi waa jariir bn abi xaasim qaala samictu yaxya bna ayub alqaafiqi can yasiid bni abi xabiibi can masad bni cabdillaah can xasaan bni quraybi can cali bni abi aalib radia allaahu canhu qaal cali bni abi aalib wuxuu yidhi xadiisku waa mawquufe alqaa'ilu midka ku hadlaya yacni alfaaxishata faaxishada midka ku hadlaya iyo waladii midka yushiicu biha faaxishadii faafinaya fi lismi dhanka dembiga marka laga fiiriyo sawaa'un way ku siman yihiin kuwa ku siman ku qowlay iyo midkii sii faafiyey faaxishadaa sii faafiyey dhanka dembiga marka laga fiiriyo yani markaa way ka siman yihiin abu nucaym baa fi xilyati alawliya wa alasfiya mujaladka afraad boqol iyo afartan wadakarahu alimaam اlmisyi fi tahdiibi اlkamaal mujaladka labiyo tobnaad saddex boqol toddobaatan iyo shan xasanahu اlalbaniyu raximah اllahu tacaala fi اladabi اlmufrad saddex boqol labaatan iyo afar raqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana bishr bnu muxamed abu muxamed almarwasi qaala xadaana cabdulaahi cabdullahi bn اlmubaarak qala xadaثna ismaaciil bn abi khaalid can shubayl bni cawfin qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa yuqaalu mid la yidhaah yacnii salafkii iyo saxaabadu waxay odhan jireen man samica ruuxii maqla bifaaxishatin faaxisho iyo shay foolxun ruuxii maqla oo fa afshaahaa faafiya fa huwa isagu fiiha ay fi lfaaxishati faaxishadii kaladii kii oo kale buu la mid yahay abdaaha muujiyey markii hore faaxishada sameeyey ama ku qowlay muujiyey iyo kan sii faafiyey waa isku dembi ayay salafka odhan jireen waana saxiixoo qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa ubays abarana xajaaj nabiga salawaatu ulahi wasalaamu aleyh waxaa laga an ibni jurayjin can cadaa sanadka dhammaantii waynu soo marnay cadaa ibni abi rabax taabicigaas wuxuu leeyahy annahu kaana wuxuu ahaa cadaa yaraa mid arka annakaala in la ciqaabo calaa man ashaaca ruuxii faafiya azinaa sinada ruuxii faafiyayaquulu wuxuu odhanayay ashaaca wuxuu faafiyey alfaaxishata faaxishada wuu faafiye meeshii dhibtu ka jirtayuushadiiaaigaasanaruuxii majiraane argagaxma jirtartiibtiinna iska joog fi saxiixii ku warinaya qodobaqoyoontoaaqamka afartan iyo sideedmaajaaoqotodobaataniyo waxaa kaloo laga qaadanayaa akhlaaqda iyo dhaqanka nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh xadaana qutaybat bnu saciid abraja albalaniwashaykjamaca macda bni maaja fainahu qad rawaaxadaana ibn munkadir maxamed munkadir ibn lmunkadir waa khada can munkadir can abihi qala rasuul lahi sal l wasalam kullu macruufin sadaqa macruuf kasta samafal kasta waa sadaqo uu nebigu yidhi salawatulahi wasalam waina min almacruufi macruufka waxaa ka mida an talqa inaad la kulanto akhaaka walaalka biwajhin dariiqin weji fulan aad kula kulanto can cimraan bni abi jibyaan can abi yaxya xukayn bn sacad qaala wuxuuhi samictu caliyan cali baan maqla yaquulu isagoo laa takuunuu ha noqonina muslimiina yacni cujulan kuwa degdega yacni kuwa degdeg badan ha noqonina nadaayiica yani kuwa warka faafiyaha ha waxay maqlaanba faafiyaan waxay yidhaahdeen yaniurankuwa aan sir lahayn ha noqonin faina min waraa'ikum gadaashiina waxa ahaaday balaa'an mubaraxan balaayo laftibisa ayaa idinka dambaysa oo qiyaamihii mukallaxan oo jidhka xoqaysa wa umuuran arrimaa idinka dambeeya mutamaaxilatan ay dawiilatan dhaadheer laakiin haddaad soo dhowaaadgu shubto min dalwika wadaantaaayani weelkiisa wadaantii soo darsatay weelka walaalka inaad ugu shubto ayaa yani macruufkii iyo wanaaggii ah. marka waa shayga qofka insaanka ruuxa muslimka waxaa laga doonayakiisa kale muslimka ixsaankiisa iyo samafalkiisu inuu gaadho ama qowl ha ahaado ama ficil ha ahaado muslimna fi saxiixi sunan mujaladka shanaad fi sunan mujaladka afraad wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab waclaa wabilahi towfiiq oo waxaa ugu jeedaa faraska orodkiisan badan baa nabigu ugu jeeda daalika markay culammadu tilmaamayaan kaana baxran asna mid kale usii sheegi wuxuu odhanayaa sira qari ayib asna mid kale usii sheegi waa sira qari maxaa sira saari weydo ayib ha noqonina marka cali bin abi daalib kuwaasoo kale waa bad hebel waa bad fa ina min waraa'ikum waxaa idinka dambeeya oo gadaashiina ahaaday balaa'an mubarax nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh laga qaadanaya xadiiskan balaayo lafta jebinaysa iyo masiibooyin iyo daahiya idinka dambaysa iyo imtixaan iyo cisaabe carabkiina iyo warkiinamukallaxan oo lafta xoqaysa wa umuuran arrimaa idinka dambeeya mutamaaxila yani dhaadheer yani ruudxan bal abu daawuud waxaa ku sugan fii sunanihi oo nabiga ka sugan salawatu ullahi wasalaamu caleyh min xadiisi jaabir idaa xadasa arajulu alxadiisa uma iltafata sahiih